lilmajdi waxaa usugnaaday sugnaaday axkaamun axkaam axkaamtaasoo halaatun waajibun iyo wajaa iyo walaazimun weyaan falwaajibu ilaa aakhiri sheekhu wuxuu ku yihi madkii asliga ah isaga halkaa iga dhig waan ka soo baxnay haddaad xarfumad aragtid xarfumad kaana sukuun iyo hamsa ayna ka dambaynin asli baa la yidhahaa isaga halkaa iga dhig waa alfaata wixii soo haray kolkaa ma aragtay muxuu noqonayaa waa farcigiisa maaha farcigii wuxuu qaybsamhayaa saddex ra-iisi ah ayuu qaybsamhayaa saddexdaa raisigii maxay noqonayaan waajib iyo jaa-is iyo laazim bay kolkaa maaragta ay noqonayaan deetana jaa-iskiibaa sii qaybsamhaya laazimkiina wuu sii qaybsamhayaa waajibkiisa isaguma qaybsamo jaa-isku maalan ba muxuu qaybsamhayaa jaa-is munfasila iyo bedel iyo caarid buu uqaybsamhayaa caaridkiiba haddana muxuu qaybsamhayaa liin iyo iyo kolkaa ma aragteen muxuu ku noqonayaa caaridu lisukuun caaridun lisukuunkiibaa wuxuu qaybsamay liin iyo mad buu qaybsamay labadaasuu kala qaybsamay isaga naftiisii halkaasaa deetana maaragta kolka aad kasii wada haysaa laazimkiina isaguna aqsaambu kolkaa maaragta uu yeelanaya halkaas wax kasii soconaya laakin ti aan tacriifino aan tacriifino madka sababtiisu maxay ahayd hamsi iyo sukuun bay ahayd waxaa kolkaa maaragta madka laazimka la yidhaaho oo dhan kulligii qaybihiisa oo dhan sababtaysu isagu waxaa weeyaan sukun weeyaan madka caarida la yidhaahana sababtiisu waa maxay waa sukuun alcaaridu lisukuun laakin ta alcaaridu lisukun waa laba qole ee weliga aha iloobin waa madulcaaridu lisukuunka ku caanbaxay oo mad ah mad baa ka horeeya waa madulcaaridu lisukuun nastaciinka ku jira weeyaan iyo liin oo laakintii alcaaridu lisukuun isaguna ku yimi saas kolkaa ku noqona waa laba ee weliga halkaas yeel ka hoosgal ayib saddexdaa qolo waa laazim iyo caaridu lisukuun oo labadaa qaybood oo saddexdaa qolo sababtoodu waa maxay waa sukuun bay noqonaysaa waajibkii iyo jaa-iskii kale ee soo hadhay iyaga kolkaa sababtoodu maxay noqonayaan hamsigii kolka noqonayaan saasa horta loo qaybsaday ogow haddana mal kalan ka fiirinaynaa mid waxaa la yidhi waajib midna waxaa la yidhi jaa-is midna waxaa la yidhi laazim maxaa magacyahan loogu bixiyey eeb aad u fiirso quraadu waxaa laga qiimeynayaa laba arrimood oo ra-iisi ah wax laga qiimeynayaa waxaa la leeyahay madkan intii abiiciga in laga siyaadinhayo oo uu ka dheer yahay oo xarakatayna uu ka dheer yahay quraadu may isku waafaqsan yihiin mise iskuma waafaqsana way isku waafaqsan yihin way isku waafaqsan yihin soma madkaasi waajib baa la odhanaya kii waajibkahabaa deetana laba usii qaybsamaya ha isku waafaqsanaadaana qadarka la madayo may isku waafaqsan yihiin mise iskuma waafaqsana haddii qadarka la madayana way isku waafaqsan yihiin la yidhaaho waa waajib laazim ah waa darajada ugu koreysa maalan ba in la madi way isku waafaqsan yihiin waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin sita xarakaatin in la madayo qadarkii iyo madkii isku waafaqsan yihiin waa waajib oo maxay ah laazim ah haddayna qadarka isku waafaqsaneen ka waran oo ay ku kala tageen waajib keliyatu noqonaya kolka midka waajibka ah waxaa waajib ah ma waajib kolkaa ma maaragtay lagu dambaabiba oo kii maaragtay macruufka ahaaba oo sharceeba quraaba qaarkeed nacan bay leeyihin maxaa yeelay nabiyullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam saasay saxaabada kaga qaada saxaabada qaarkeed baa qur-aan lagu dul aqriyey markaasaa deetana maalan ba inama sadaqaatu lilfuqaraai si cabdullahi bin mascuud maahay nin baa wuxuu ku dul aqriyay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin markii uu ka tegay aabaa wuxuu ku yihi maa haakadaa aqra'anii ya rasuulu llah sala allahu alayh wasalam rasuulku sidan iguma dhigan buu yihi lilfuqaraai be buu oo madhi marka sharci buu noqonayaaba in la madaa-ay qaarkeedna maxay yidhaheen waa kolka maaragtay waxay yidhaheen waa isdinaaci bay yidhaheen fanniga ayaa keenay oo ayaa keenay laakin tii waa waajib aye sharci ayey kolkaa maaragtay xagga madku kan waajibka iyo ka laazimka iyo waajib sharciga inay yihiin bay culimada quraadu badankeedu ay diiwaan gelinayaan ayib labadaa waan kala fahanay soo maaha ayib iskaga carab waxaad kolka maaragtay eega inoo soo hadhay makan la iskuma waafaqsanaba in abiiciga laga ziyaadinayo qadarkiisana la iskuma waafaqsana muxuu kaasi noqonayaa jaazi buu noqonayaa maalan majaazkii munfasilkaa soo qaado quraada qaar baa xarakatayn akrinaya oo abiici ba ka aaminsan qaarna way dheeraynayaan kuwii dheeranaybaa haddana kala tegi qaar saddex bay ka dhigay qaar afar bay ka dhigay qaar shan bay ka dhigay qaar lix bay ka dhigay ma arkaysaa xaggii qadarkiina waa lagu kala tegay xagga dheeraantiina waa lagu kala tegay bay kolkaa maaragta ay ku noqonayaan kolka qaacidada la maraya waa kolka qiraa'ata casharata naaficiya meesha laga saaro wey ama hadii naaficiyadii meesha lasoo geliyo casharata naaficiya casharada loo yaqaano haddii lasoo geliyo laazimka iskuma waafaqsana quraadu way ku kala tegayaan oo laazimka qaarkood baa saddex araka mada keliya marka laazimka maxaa laazim loo yidhi waxaa laysku waafaqsan yahay abiiciga inuu ka dheer yahay oo waxaa laysku waafaqsan yahay sitta xarakaatin in la madayo waa dacal kastaa layskaga waafaqay waxaa kale oo jirta iyadana sukuunka ka dambeeyaa laazim waslan wa waqfan labada dacalba laazimnimo waa looga bixiy bay ku noqonaysaa kawaajibka maxaa waajib loo yidhi waxaa laysku waafaqsan yahay inuu abiiciga ka dheer yahay oo waajib keliyata maxaa loogu daayo oo laazim loo gaarsiin waaye isaga dee qadarkiisa lagu kala tegsayo qaarna saddex bay madeen qaarna afar qaarna shan saas kolkaa ku noqonaya iskaga cad xagga magacyadii sidaama ku qaadatay haddaba tilmaantoodii qaado an tatiya waajibku waa maxay waa hamsadu inay timaado xarfuma dabadiye oo isku kelimana ku jiraan jaaa shaaa g c waa isku kelima ma aragtid kelimada ega loo jeedaa waa maxay waa tii sarfiga ahayd waa tii laxwada ahayd waa inay ismi daahiri ku wada jiraan waa inay ficil maadi ku wada jiraan waa inay mudaaric ku wada jiraan kelimadii sarfiga ahayd weyaan eega maalan yaa ayuha aladiina isku darida haboodin meesha in looga jeedo yaa ayuha aladiina eega maalan yaada ali alif baa ku taagan soo maha laakinti alifka ku taagani ma yaada keediiba ma aha waa ayuha hamsadeedi weyaan waaba go-an marka taa ega midka ku jira ma waajibaa la ohan lama ohanayo lana yadu waa kelimo ayuna waa kelima hana waa kelima iyo kolka ay ku noqonaysa waa inay xarfumadki iyo maaragtay hamzadu ay isku kelimo ku jiraan magiciina waxaa la yidhaahaa mutasil baa la yidhaha hadaad magaciisa doonaysid mutasil baa la yidhaha kaa iskaga carab maxaan kolka madaa hadda waxaan ka hadlaynaa waa riaayata xafsin can caasim oo min ariiqati ashaaibiya kitaabka o dhan taasuu yaalla ogaateeda waxaad madi afar ama waxaad madi shan labadaasi waa kolkee waa lwasliga xaalatu waqfiga ka waramo xaalatu waqfiga waxaan kala qaadahaynaa meesha ma hamsa ugu dambaysa mise uguma dambayso hadday hamsa ugu dambayso arbacana waan madaynaa hamsana waan madaynaa sitana waan madaynaa maalan baasamaa baad ku istaagaysaa waana maaragtay min ariiq shaaibiya way soo haddaad doona asamaa ba xarakaad baad madi hadaa doonina amsa xarakaat hadaa doonina sita xarakaat waa marka hamsada ugu dambayso waa riwaayata xabsin can caasim ayuu kolkaa kuu noqonaya iskaga carar waa arrin aad u muhiima ayay kolkaa ma maaragtay arrintan ay noqonaysaa iska fiiri waxaa jirta hamsi yariga qaado waxaa jirta meel waajib ay tahay kolka aad ku istaagto inaad sita xarakaatin keliya tamado oodan wax kale madi karinba meeshaas waa meeshee waa kolka xarfumadku uu alif yahay tacgaabina ay ka dambayso asalaata oo kale asalaata haddaad ku istaagayso riwaayata xabsan can maxaa waajib kugu ah sita xarakaateeda kadib asalaa baad odhan asalaa odhan mayso mamnuuc weeyaan arrintaasi iska ogo ayib iskaga carab jaa-iskii wuxuu qaybsamhayaa munfasil iyo bedel iyo caaridun lilwaqfi caaridun lilwaqfi ayib caaridun lilwaqfi marka maxaa munfasil la yidhaahaa munfasilku waa inii xarfumadka dabadii ay timaado hamzo laakinti maxay ku kala jiraan laba kale kelima ma xagga qoraalka mee waa xagga naxwada yaa ayuha wamaa adraaka u anfusakum fii anfusikum fii anfusihim soo ma arkaysa wax magiciyi waa maduljaa-is waa kan la qasriyo ayo kolkaa ma aragtay kuu noqonaya waa inayna kale laba kelima yihiin shardi sida ilaa ashad lcadaabi oo kale kaasaa horta jaais la yidhaha munfasile eh, ogaanteeda lah kaa marka maxaa ku banaan min ariiq shaaibiya arbacatun aw khamsun yaa saaxibii taasaa ku banaan maxaa meesha ka baxay qasrigii meesha kuma jiro qasru mufasil min ariiq shaaibiya maaha shaaibiyada waad soo akrisa iyaga kuwan tasjiilaadka duba waxay ku odhanayaan hebel baa akrinaya min ariiq shaaibiya buu akrinayaabay ku odhan arbudetana markuu qiraadii bilaabuu qasri akri maxaa la odhan wlcaascaasaatu caascaasan saasay kolkaa ay ku noqonaysa lana sheekhu muxuu ku yihi waxaa kaliyata ku banaan arbacun eh aw eh, khams intaasun baa ku banaana wax kale ku banaanay ma jira ayuu kolkaa ku noqonaya halkaa maxaa kugu dhamaaday jaa-iskii munfasilka ah jaa-iska munfasilkaa ah xaalatu waqfigiisa muxuu uga hadli waayey jaa-iska munfasilkii xaalatu waqfiga madu abiici buu isu bedela wma adraaka matala bawamaada ku istaaga wamaa abiici buu noqday khalaas wantaha mawduuc hamzadu hadday ka hormarto xarfu madka sida aamano oo kale bedel baa la yidhaha maxaa bedel loo yidhi mad eg aadii dhegayso intaan ega aan sabab sababtu markay mad tahay sababtu markay hamse tahay hadda sababu madku markay hamse tahay waajibkii iyo jaa-iskii aan kasoo hadlahaynay hamzadu way dambaysay soo garamaysa hamsadaa dambaysay eega hamsadii sababta ahayd baaba hormartayba oo aamanuu iimaanan uutul kitaaba maaab hamsadii baa horraysa iyadoo horaysay haddana sababuma tahay ma fahamte taasu kolkaa ku noqon marka maxaa bedel loo yidhi waxaa bedel loo yidhi xarfumadkan hamsada ka dambeeya yuu asalkiisu hamse ahaa oo aamanu asalkeedii muxuu ahaa amanuu uutu asalkeedii muxuu ahaa utuu iimaanan asalkiisi muxuu ahaa imaanan saas u ah taa darteed baa bedel loo yidhi oo meel kasta oon ku aragna hamzo xarfumaduu ka dambeeyo ma waxaan odhanhaynaa un asalkiisii amanu ima yuu ahaa may ma odhanhayno laakin tii weligii ma bedelun ba may bedel laa waa maxay kolka xalku muxuu noqonayaa asalaamu calaykum waxaa jira meelo sidaa u dhalana eega ma-aad oo kale alifkiisu saasuu balanku yahay weligii hamze kamauna malaayiin saasoo kaleana qur-aanka jirto ra'uufun oo kale waagu weligii wuxuu iska ahaa waaunbu iska aha ma fahamtay hamse kama iman marka bedel iyada maxaa loo odhanayaa war waxaa bedelku waxaa weeye magac guud weeye oo min baabi takliib bedel loogu bixiyo min baabi takliibba bedel loogu bixiyo bimacnaa waxaan odhanaynaa meel kasta ood ku aragtid hamso hamsadaas uu xarfulmad ka dambeeyo makaa magaciisu waa bedel laakiin ti sharci ma aha xarfumadku inuu ka bedel yahay hamzo culamada qaarkeedna waxay yidhaheen inta xarfumadku uu hamze ka bedel yahay bedel baa la yidhaahaa inta kalena mulxaq bay u tahay ma fahamteen laakiinti inagu waxaan odhan haynaa meel alle meeshaad ku aragtid xarfumad ay hamze ma aragtay ay ka horayso madkaa bedel baa la yidhaahaa hadduu dooni xarfumadkaasi yuuna bedelba ka noqonin hamze taasa kolkaa maaragtay waxaana bedel loogu bixiyey min baabi taqniib badankiibaa asalkiisu uu ahaa maxay xarfumadu ahaa inta kalena waa lagu cambaaray baan odhanayna waad fahanteen baan umalayn markaasi kolka laga fiiriya xagga ma aragtay imaamu xafsa can caasim qasri weeyaan kolkuu qasri yahay waa in lam yati bacdahu sababa hadduuna isaga dabadiiuna imanin sabab ayna iman sababumada ayna iman maalanba wajaauu abaahum cishaan yabkuun wajaauu abaahum uu madka ku jiraa waa maxay ومد البدل و ومد البدل لأن بعد حمزة maxaa ka dambeeya abaahum ah deetana muxuu noqday jaa-is buu noqday marka eh, waan gaabin haynaa ilaa inay sababumad ka dambaysa mayo marka uu abaahum eelka madka ku jira waxaan odhan haynaa waa maduljaa-isa ma odhan hayno waa madulbadel maxaa yeelay labada sababoodta xooga badan baan ku camalfalahaynaa walaa aamiina waa madulaazim soo maa waa Eh, riaa annaasi riaa waa waajib baan odhanaynaa ma fahamtay saasaa kolkaa maaragtay aan odhanaynaa marka madka madulbedelka ah gaabi allaahumma inay sabab kale ay ka daba timaado mooy hadday sabab kale ka daba timaado sababtaa ku camalfaloo madbedelnimadkii iskaga tag aqwa sababeyn baa lagu camalfalayso ma garanaysid saas kolkaa ku noqonaya iska fiiri cardiibaa eega yimid caaridu lisukuun haddii uu caaridku bacda liin uu yahay ama bacda madin uu yahay waxaad kolkaa ma aragtay aada ula dhaqmahaysaa sidan qasri iyo wasti iyo tawiil wa aamanahum min khawf soo ah min khawf haddii aad xaalatu wasl akrinayso ma aragtay labada madba way go-ayaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinuhu dina haddaad tidhaahdo waxmadihi meesha kuma jiro keliyata madul maxay bu ahaa abiici ayaa meesha kugu jira sax wa amanahum min khawfin bismi illahi raxman raxim haddaad ilaahina khawfin wax madiiba meesha ma joogo waaba madbo meesha ma joogo liinku keliyata kolkuu mad yahay xaalat lwaqfiga caaridu lisukuunkana madka loo yaqaanaayna ee madka maaragtay kolkaa magacaa la baxayna xaalatu wasl isagu wuxuu iska noqonayaa madu abiici waa sida jaaiskii oo kale jaaiska bilaash laguma darinayso ma garanaysa labadan mad marka markay mad noqdaan xaalatulwaqfi ayaa madkan eega aan u baahannahay ay noqonayaan xaalatulwaqfi marka marka aad ku istaagtid labadaa mad saddex baa kugu banaan licumuumi lqura alqasru wtawasutu watuul warshi baa dee meelo looga soo reebay sidaad garanayso saa mahay warshi waad xusuusan tahay saas kol baa kuu noqonaya marka iska fiiri in yar baan kugu baraarujin madadku way kala xoog badan yihiin madadku maxaan ku ihi way kala xoog badan yihiin maala beega waxaad akrinaysaa aayad gudaheed baad ku marhaysaa mad laazima iyo mad waajiba iyo mad jaa-isa sax kee ugu dheeraan ka laazimkaa ugu dheeraan haddii uu ka waajibkii kor u boodo meesha ugu dheeru gaari karaa waa meeshee waa inuu laazimkaa la ekaado sax hadduu mad jaa-is yaho munfasila meesha uu ku jiro meesha ugu dheeru gaari karaa waa meeshee waa inuu waajibkaa la ekaado laakin kama dheeraan karo mad jaa-isa kama dheerayn kartid waajib wax kasta hadduu dhaco mad waajib kama dheerayn kartid mad laazim miaal baan kolka iyaga ku maalan ba aayaddan waxaa ku jira maddul caaridu lisukuun iyo oo ma aragtay kolkaa madkia iyo maddul lein baa ku jira labada midkoodee xoog badan muduudda eega waxaa ugu xoog badan shajaraan kugu siina iska fiiri laazimkaa ugu xoog badan lianna qadarkiiyo maxaa laisku waafaqsan yahay madidii waajibkaa ku xiga lianna maxaa laisku waafaqsan yahay inuu ziyaadad maaragtay kolkaa inuu abiiciga ka ziyaadsan yahay ayaa kolkaa laysku waafaqsan yahay kabacdi deetana maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa waxaa soo hadhay eega jaa-iskii soomaa jaa-isyada ka ugu xoog badan dee ka laasimka hoosteeda ugu xoog badan waa kay alcaaridu lisukuun kee soo raacaya munfasilkii baa soo raacaya oo waajibku isaguna daba haystaa so sidaa maahay ila labadaana sababtoodu waa hamso labadaana sababtoodu waa sukuun so sidaa uma baasana deetana caarifkii iyo linkii markay isqabsadaan caarifka ka xiga xagga laazimka maxaa yeelay laazimka iyo caarifka labadaba xarfumad baa ku jira laakiin tii linka kuma jiro linku meesha ugu dheeru gaari karaa waa maxay waa caarif bilisukuun ti kama dheeraan karahayo maalan ega waxaan kusiinayaa aayaddan waxaa ku jira maalan ba xarfu maaragtay kolkaa xarfu liin iyo xarfu mad baa ku jira maalanba deetana xarfumadkaa maalan ma horeeya xarfulinkuna wuu dambeeya ama waa sida caqsigeed labada suuraba saddex suura ka imanaysa lix suura ka imanaysa labada suuraba lix suuraa ka imanaysa lixda suura waa maxay waxaad maalan baad akrinaysaa madkii e, maduliinkii sita xarakaatin baad akriday sita xarakaatin ma akriday kama aragtay madulcaaridun lisukun baad sita xarakaatin akri ila isagaa xoog badanay sita xarakaatin ma akriday kii kale maxaad akrin kartaa qasrina waad akrin kartaa tawasudna waad akrin kartaa sita xarakaatinna waad akrin kartaa ilan waxaa la diidan yahay caaridun lisukunku inuu ka gaabnaado liinka unbaa la diidan yahay soo sama marka caaridun lisukunku iyaga muxuu haystay sita xarakaatin buu haystay soo sidaa halkaa idhi eegana caaridulsukiki baa waxaad akriday sita xarakaatin maalan arbaca xarakaatin baad akriday hadda dheh arbaca xarakaatin baad akriday arbaca xarakaatin marka aad akriday maduliinkii ama qasri baad akrin ama tawasud keliya haddaad dhuul akrida sankaa lagugu dhufan maxaa yeelay laguma ogola inuu kaa kale ka dheeraado eega madul caariduli sukuunkii xarakatayn baad akriday linkiina maxaa waajiba ah? xarakatayno ma dhaafin kartid tawasulna ma akrin kartid duulna ma akrin kartid weligaa laguma ogola inuu ka dheeraado ma aragtay linku madul caaridu inuu ka dheeraado lama ogola ma fahamtay weligaa haddii ay jaa-iskii iyo waajibkiina sida oo kala dheer maalan maalan jaa-iskii ega waajibkii waxaad akrideen maalan ba arbaca xarakaatin ama khamsa xarakaatin ama sita xarakaatin sita xarakaata soo qabo markaad waajibka akriso jaa-iskana maxaad akrin kartaa eh, arbaca xarakaatin iyo hamsa xarakaatin iyo sita xarakaatin intii waad akrin laakin tii waajibka haddaad arbaca xarakaatin keento hamsa xarakaatin ma akrin kartid jaa-iski haddii aad waajibkii aad keento maalan eh, hamsa xarakaatin jaa-iskii sita xarakaatin ma akrin kartid weligii jaa-isku kama dheeraan kara maxay waajibka kama dheeraan kara waa marka isku aayad ku jiraan waad fahanteen baan malaynaya marka sheekhu wuxuu ku yidhi kanaxwi min khawfin wa min sabiili bilqasri qif walwasdi watawiil tawiil marka aad gaadhsiinayso maxaad u gaadhsiinaysaa waxaad leedahay adeer sababta keentay waa sukuune midku laazimku kamid yahay baad leedahay sita xarakaatin markaad ka dhigayso intahayna tawasud marka aad leedahayna maxaad leedahay waxaad leedahay meesha waan u kala qaybinoo sukuunkana waan dayayaa oo waan qiimeynayaa caaridnimadkiisana waan dayayaa deetana waan u kala jabiyo arbaca harakaatin waa laazim iyo dabiici baan u kala qaybinaya arbaca harakaatin baan ka dhig sax kolkii aad xarakatayn ka dhigtidna maxaad odhanaysaa waxaad leedahay adeer sukuunkan caarifkaa tirsanaya madku waa madu maxay waa madu abiici saasaad kolkaa leedahay bay ku noqonaysa wuxuu ku ii mad maaragtay laazim wey haddii uu xarfumadabad yimaado sukuun asli yihi isagana duulun baa lagu madaa kolka duul lagu madaya waa kolka waa min ariiqi ayibat nashri wdura iyo maaragtay shaaibiya ama alcashar naaficiya haddii ilahay ina gaarsiiya sida aan arki doono iyada talaata xarakaat baa iska banaanba saasaa iska banaanaanaysa taa baa sheekhu wuxuu ku yihi lilmaddi waxaa usugnaaday axkaamun axkaam baa usugnaatay axkaam sato talaatu saddexa waajib iyo wajaa iyo walaazim weeyaan falwaajibu waajibku an taatiya waa inay timaado alhamsatu hamsada bacda xarfi maddin xarfima dabadii fii kilmatina ay kolkaa ay ku kulansan yihiin yucaddu waxaana la yidhaahaa muttasilan baa la yidhaahaa haadaka yucaddu waxaa la yidhaahaa muttasilan muttasil baa la yidhaahaa haadaka oo waajib muttasila weeyaan wamdudhu waxaad madaa arbacan iyo hamsan mad waa in tasil haddii aad waslin hayno haddii aad waslin hayso weeyaan haddaad waqfin ka waran wakhudhumaa labadii qaado arbacan iyo khamsanba qaado idaa waqafta marka aad ku istaagto oo wastatil dheereena sita xarakaatina ku darso marka saddex arkaat in lagu daro waa markee waa markii hamsadu ka dambaysa asamaa iyo waxa lamidkaa weya ayib wajaaizun jaaiz wey iyo wajaaizun jaaizna munfasilun iyo wabadelun iyo wacaaridun lilwaqfi weeyaan intaasu jaais ku qaybsamaa falmunfasilu munfasilku an taatiya waa inay timaado alhamsatu bacda almadi waa inay timaado fii kalimatayni xaal ay ku kala jiraan ka ilaa ashaddi alcadaabiya waxa lamidkaa weya wajaaizun wajaaza waxaa ku banaan fiihi dhexdiisa min ariiqi shaatibiyana kaga banaan arbacatun iyo hamsatun baa kaga banaayaa saaxiibi saaxiibka wain yakun haduu yahay taqadum yakun haduu yahay taqadum lhamzi wain yakun taqadumu lhamzi calaa maddin wain yakun hadii la helo kaanadii muxuu isticmaalay taqadumu lhamzi hadii la helo calaa maddinna ay ka hormarto hadii la helo ma arkaysaa waa kaanadii taamad ahayd ka aamanuu iyo waxa lamidka a weeyaan fasami waxaad ku magacowdaa bedelan ku magacow oo waqsurhu qasri in lam yati haduuna imanin bacdahu madkaa dabadii sababun hadayna imanin wain ataa haduu sababka yimaadana facmal ku camalfal bidalika sababi sababka kitaabkan adduunka wax ka qaadsan waa wacaaridun caarid wacaaridun caarid weeye in jaa hadduu yimaado bacda liini liin dabadii iyo walmaddi mad dabadii haddii uu yimaado caaridu taskiini sukuun caaridi haddii uu yimaado waqfan dartiina uu yimaada kolkaa ay ku noqonaysaa kanaxwi min khawfin wa sabiilin iyo waxa lamidkaa weeyaan qif waxaana lagu istaagtaa bilqasri qasriga xarakatayn baa laga jeeda sooma iyo wlwasdi iyo wtatwiil walaazimu laazim weeye in jaa hadduu yimaado bacda xarfi madin sukuunun sukuun hadduu yimaado sukuunkaasoo asliyun asli wayumadu waxaana lagu madahayaa bituul ayaa lagu madahayaa wallahu aclaa waaclamu waxkam walxamdu lilahi rabbi